maahan waxaana lagu bineeyaa wixii mudaariciisii lagu jasmi jiray qaacidadaasaad qaadaneen walamru yubnaa calaa maa yujsamu bihi mudaaricuhu amar waxaa lagu bineeyaa wixii mudaariciisa lagu jasmi jiray wاlmru yubnىa calىa maa yujzamu bihi mudaaricuhu amar waxaa lagu bineeyaa wixii mudaariciisii lagu jasmi jiray marka hadda mudaaricii adaa lagaa rabaa wixii lagu jasmi jiray amarka marka waa fahmi xala amarka waxaa lagu binaynaa wixii mudaariciisi lagu jasmi jiray mudaaric wax lagu jasmiyana soo baran mudaarica hadduu saxiixul aaqli yahay waxna aysan la xidhiidhsan maxaa lagu jasmi jiray sukuun soo maahan daraba yadribu yadribu caamil jasmiyo geli lam yadrib haddii ficil saxiixulaakir oo waxba la xidhiidhsan amar aad ka keento sukuunaad ku binaynay ila mudaarica sukuun lagu jasmi jiray yadribu idrib dheh ah, qatala yaqtulu uqtol dheh kataba yaktubu lam yaktub soo maahayn ficil kasta saxiixulaakira oon waxba la xiriirsan sow sukuun laguma jasmi jirin amarkiisana sukuuna lagu binayna wax kale ma leh ficilka mudaarica hadduu muctalulaakir yahay waxna aysan la xiriirsan maxaa lagu lagu jasmi jiray xadfu xarfi cilla dacaa yadcuu lam yadcu ramaa yarmi lam yarmi qadaa yaqdi lam yaqdi dacaa yadcuu lam yadcu khashiya yakhshaa lam yakhsha ficilka mudaarica muctalulcaaqilkan waxba la xahiirsan xadfu xarficilla lagu binay jiray amarka ka yimaada ficil muctalulcaaqilana oon waxba la xahiirsan xadfu xarficilla lagu binayna waxay leedahay udcu u yeer iqsha cabso irmigan ama tuub xadfu xarfcila lagu binaynaa wax kale lagu binayn mara ramaa yarmi irmi dacaa yadcuu udcu qadaa yaqdi iqdi waxaad tiraahdaa khashiya yakshaa iksha maxaa soo haray haddii ficilka afcaal khamse uu yahay mudaarica oo ay la haysado ficilka mudaarica ahaa alifulinain nuunu niswa waxaa rab cafwan haddii ficilka afcaal khamse u noqdo oo uu ficilka mudaarica la xiriirsado damiiru taniya waaw ljamaaca yaa muanafat mukhaadaba saddexdaa hadday la xiriirsadaan maxaa markaas ugu jasmi jiray afcaal khamsa xadfu nuun haddana xadfu nuunkii aad ku binayna amarka saddexdaasu la xidhiiraan waxa aad amraydaa laba qof hadday yihiin waxaad ku binaynee xadfu nuun ah, idribaa uktubaa iqra'a xadfunuunkeed ku binaynay haddii waawljamaaca la xidhiidsato oo jamac ragaad amraydaa xadfunuunkeed ku binaynay idribuu uktubuu iqra'uu xadfunuunkeed ku binaynay hadday yaal mu'anafu mukhadaba ay la xidhiidsato oo waxaad amarka siinayda waa hal gabar keligeeda xadfunuunkeed ku binaynay idribii ijlisii uktubii waاlmru yubnaa calaa maa yuusab bihi mudaaric haddii mudaarica nuununiswa la xidhiidhsato maxaa lagu binay jiray sukuun ficilka mudaarica nuununiswa markaa la xidhiidhsato maxaa lagu binay jiray amarkiisana sukuunkia lagu binina idribna ad leedahay gabdha iyo garaac mudaarica nuunu tawkiid hadday la xidhiidhsato maxaa lagu binay jiray fadxada fadxadiyaa sidii loo saara fadxadiyaa la saara laakiin sukuunku ay ku qadanaysa marka kaliya adiga haddaad soo fahamtay mudaarica waxa lagu jasmiyo amarka waad fahamtay khalaas waxaa leedaha walamru yubnaa calaa maa yusabu bihi mudaaricu wa xukmu ficli mri ficlulamriga xukunkiisu albinaa'u waa in lagu bineeyo calaa maa shaygii yujsamu bihi lagu jasmi jiray mudaaricu mudaariciisa fain kaana mudaaricu mudaariciisu hadduu noqdo saxiixa alaakiri aakirka mid ka fiyow yujzamu waxaa lagu jasminaa bisukuuni sukuun fiiri fain kaana hadduu ahaa mudaaricuhu ficilka mudaariciisa saxiixa alaakiri mid aakirka ka caafimaad qaboo ka fiyo saxiixulaakirkaas yujzamu saxiixulaakirkaasoo yujzamu ka sifeen lagu jasmi jiray bisukuuni sukuun kaana alamru amarkuna wuxuu noqonaa mabniyan ku lagu bineeyo cala sukuuni sukuun hadduu mudaaricu ahaa saxiixulcaaqil oo sukuun lagu jasmiyo amarkuna wuxuu noqonaa mid sukuun lagu bineeyo fa in kaana hadduu ahaado mudaaricu amarkan mudaariciisii saxiixaalcaaqili caaqilka mid ka fiyo saxiixulcaaqilkaasoo yujsamu lagu jasmiyo bisukuuni kaana alamru amarkuna wuxuu noqonaa mabniyan mid lagu bineeyo calaa sukuuni sukuun minhu ma inay la socota aa nusqooyinka gobol ay siyaado ku tahay waa tusa minhuda waxbay siyaada wax dhibi meen kaana alamru amarku wuxuu noqonaa minhu xaaluu mudaaricaas ka ahaaday mudaarica nuucaasa amarka xaaluu ka ahaaday mabniyan ku lagu bineeyuu ahaana calaa sukuuni sukuun wahaadaa sukuunu sukuunkaas lagu binaynaa imaa daahirun inuu ka muuqdo waimaa muqadarun mid lagu qadara inuu ahado labadaas u qaybsama ficilka hadduu saxulaakir ahaa oon waxba la xiriirsan waxaa lagu jasmi jiray sukuun amarka ka yimaadana sukuunkiiyaa lagu binaynaa laakiin sukuunkaas marna waa ka muuqanaa marna waa lagu qadaraa marna waa ka muuqanaa marna waa lagu qadaraa wahaadaa sukuunu sukuunkan imaa daahirun inuu muuqdo wa imaa muqadarun in lagu qadaro fa sukuunu sukuunka a daahiru muuqda low mawdicaani laba meelooda u sugnaadeen laba u degaa sukuunka muuqdaa axadumaa midkood an yakuuna waa inuu yahay saxiixa alaaqil walam yatasil bihi shayu ficilku waa saxiixulaakir waxna lama xidhiirsan kaasu ku muuqdo a lagu binayna naxwu idrib garaac uktub qor idrib ba'da sukuuna saaran ka muuqdo uktub ba'da sukuuna saaran ka muuqdo waa ficil saxiixulaakira oo aan waxba la xidhiirsan wa haani mawdica labaad an tatasila waa inay la xidhiidhsato bihi ficilkii nuunu niswa naxwo idribna dumar yahow garaaca waktubna dumar yahow qora macal isnaadi tiirin ayadoo la jirto ilaa nuuni niswati loo tiiriyey ficilka marka labadaas goor ah sukuun muuqda lagu binayna amarka ficilka aan waxba la xidhiidhsan iyo midka nuunu niswa la xidhiidhsato labadaas hadda labadaasna ogow midka aan waxba la xiriirsan jasmihiisu sukuun ka muuq buu ahaa jira oo saxulaakirka mudaarica nuunnisu la xiriirsatana sukuunku waa saarna dariiqiya lagu socdaa wa haaniyi mawdica labaad oo amarka sukuunka lagu binayna uu muuqana mawdica labaad an tatasila waa inay la xidhiidhsato bihi ficilka nuunu niswa naxwo idribna dumar yow garaaca macal isnaadi tiirin ayadoo la jirto ilaa nuuni niswati loo tiirinaa waa ma sukuunu sukuunka almuqadaru lagu qadaraa falahu mawdicun waaxidun hal mawdicu leey midka la qadaraa hal mawdicu leey wa huwa midkaas an tatasila waa inay la xidhiidhsato bihi ficilka nuun tawkiidi nuunu tawkiid khafiifatan mid la fududeeyey ow haqiilatan mid la cusleeyey nuunu tawkiid waa inay la xidhiidhsato haqiilatan nuunu tawkiid waa inay la xidhiidhsato kafiifatan mid fudud kaanad ahaatayedhe khafiifatan mid fudud kaanad ahaataye oo faqiiratan ama mid culus ahaataye hadday ficilka amarka ah nuunu tawkiid ay la xidhiidhsato aakirka fadxa laga saara sukuunkii waa lagu qadara oo lagu binaynayey ka muuqama naxwu idriban niyahow garaac oo garaac minaad amri hadda idriban ficilku waa saxulcaaqib baa u dambayda laakiin nuun tawkiid khafiifaha la xariirsatay markaay xaabayda maxaa leeda idriban ficlu amrin mabniyun calaa sukuuni اlmuqadari calaa aakiri manaca min duhuuri ishtiqaal maxali bifatxati اlcaarida sidaasaa leedahay idriban idrib ficlu amrin mabniyun calى sukuuni اlmuqadari calىa aakhirihi manaca min duhuurihi ishtiqaalu اlmaxali biاlfatxi اlcaaridi liltiqaa'i saakinayn iltiqaau saakinayn iltiqaau saakinayn waa laba reeban kulmidood soo ma ahan haddii ba'da la reebo idrib ba'du soo ma reebana nuunu tawkiidka khafiifadaana waa reebanta marka laba xarafoo saxiixa nuuntuna waa xaraf saxiixa ba'duna waa xaraf saxiixa hadday kulmaan maxaa la samayn jiray midka horeeyaa la xarakay jiray kan horeeyaa xaraka la saara marka ba'daa fadxa la saaray marka maxay laba xaraf horee dan laguma dhawaaqi karo ba'daan marka fadxada saaran asal maaha waa caarida gadaalay ka timi gadaalay marka markii lagu yidhaahdo idriban niyo garaac oo garaac icraabaa lagu leeyahy waxaa leedaha idriban ficlu amrin mabniyun calaa mabniyun calaa sukuuni اlmuqadari calىa aakhirihi manaca min duhuri ishtiqaal maxali biاlfatxi اlcaaridi liiltiqaa'i saakinayn wa faacilu damiir mustatir wujuban taqdiiru anta waa nuun tawkiid arفan xarفu mabniyin calى اfatxi mabniyin calى الsukuni la maxal min اraab mabniyin calى الsukuni laa maxal min اlcraab wktuban waa la mid uktuban icraabaa lagu leeyay uktuban ficlu amrin mabniyun calى sukuni اlmuqadari calى aakhirihi manaca min duhuurihi ishtiqaal maxali biاlfatxi اlcaaridi manaca min duhuuri ishtiqaal maxali biاlfatxi alcaaridi liltiqaa'i saakiniin wa faacilu damiiru mustatir wujuuban taqdiiru anta wa nuunu niswa waxaa rabaa waa nuunu tawkiid cafan waa nuunu twkiid mabniyu calى sukuni la maal min raab ama se nuun twkiid xarf mabniy ala sukuni la maal min raab wa naxwu idribanna watubanna fiiri kana waxaa la xiriirsaday nuunu tawkiid oo haqiilo ah marka ah iltiqaa saakiniina ku jira weli iltiqaa saakiniinku halkee uga jiraa ba'da xarafka ka dambeeya ma xarakaysan yihi mase waa sukunsan yihi ya sukuunaa saaran sababto ah waxa way nuun xaraf kastoo carabiyahoo shadan waa laba xaraf mid reeban iyo mid xarakaysan hadda nuuntan shadku saaran yahay waa laba nuuno laba nuuna laysku idqaamo laisdhexgeliyo ah, idqaama ku jira laba nuuna laisdhexgeliyo labada nuun midka horeeya ah, waa reebayn midka dambeeyaa xarakaysan marka labada nuun midka horeeya oo sukun saaran yahay iyo ba'di oo sukuun saaran yahay labadaasaa idqaw saakadiibka dhexda markaasaa ba'da fadxada la saaray marka waxay leedahay labadaa nuun nuunkan shidan waa labo waxaana reeban midka horeeya midka horeeya sukuunku saaranya kan dambeeya fadxadu saaranta marka iltiqaa saakaninka nuuciyaa taagan weli idribanna uktubanna in sideedu exraabeen idribanna ficlu amrin mabniyun calaa sukuuni اlmuqadari calaa aakirihi manaca min duhuuri ishtiqaal maxali biاlfatxi اlcaaridi liltiqaa'i saakiniin faacilu damiir mustatir wujuban taqdiru ant wa nuunu tawkiid ahaqiila xarfu mabniyun cala fatxi la maxal min اlxraab halkaas waxaan ku ogaanay halkaas waxaan ogaanay sukuunka ficilka amar lagu binaynaa hal mara lagu qadara sukuunka ficil amarka lagu bineeyo hal mara lagu qadara waa markee waa markuu la xidhiirsado nuuru tawkiid aqiilatan aw khafiifa midkay rabtaa ha noqoto wain kaana hadduu ahaado mudaaricuhu amarka mudaariciisi muctala alaakhiri mid caaqirka ka jiran hadduu ahaa amarkan mudaariciisi hadduu ahaa muctalulaaqir fa huwa muctalulaaqirka yujsamu waxaa lagu jasmiyaa bixadfi xarfilcila xadfi xarfcilla lagu jasmiyaa soo maaha ficilka mudaarica hadduu muctalulcaaqil yahay maxaa lagu jasbiyaa xadfa xarfcilla wain kaana hadduu ahaado mudaaricu amarka mudaariciisi muctalaalaakhiri fa huwa mudaarica yujsamu waxaa lagu jasmiyaa bixadfi xarficilla faalamru amar minhu mudaaricaas xaggiisa xaalow ka ahday muctalulaakhirka yubnaa waxaa lagu binaynaa calaa xadfi xarficilla xarfcillaha in la xadfi waalmru amar minhu mudaarica muctalulcaaqilka xaggiisa xaaluu ka ahaaday mudaarica oo waxa weya amarka amarka oo ka yimaada mudaaric muctalulcaaqira amarka oo ka yimaada mudaaric muctalulcaaqira yubnaa waxaa lagu binaynaa calaa xadfi nuuni nuunta lagoy cafwan calaa xadfi xarfi cila yubnaa waxaa lagu binaynaa calaa xadfi xarfi cila naxwu udcu u yeer waqdi xukmi ha taqaan ecraabtiisa udcu ficlu amrin mabniyun calaa xadfi xarfi lcila wahiya lwaaw adamatu qablaha daliilu calayha lanna damata uqtu lwaaw wafaacilu damiiru musttir wujuuban taqdiru anta waqdi iqdi alwaaw xarfu cadfin iqdi ficlu amrin mabniyun calaa xadfi xarfi lcila wahiya lyaau alkasratu qablaha daliilun calayha lianna alkasrata uqtu lyaa wafaacilu damiru mustatir wujuuban taqdiiru amr wasca alwaa xarfu cadfin isca ficlu amrin mabniyun calaa xadfi xadfi اlcila wa hiya alif ah. alfadxatu qablahaa daliilu calayha lianna alfadxata uqtu lif wafaaciluhu damiiru mustatiru wujuuban taqdiiruhu anta wain kaana mudaaricuhu amarkan mudaariciisa hadduu ka ahaaday min alafcaali alkhamsa afcaalulkamse xaggeeda hadduu ka ahaaday fa huwa ficilka mudaarica yujsamu waxaa lagu jasmiyaa bixadfi nuuni falmru amar minhu afcaalulkamse xaggeeda xaalu ka ahaaday falmru amar minhu ficilkaas afcaalulkamsada aad u celinay falmru amar minhu ficilka afcaalulkamsada xaggeeda xaal uu ka ahaaday yubnaa waxaa lagu binaynaa calaa xadfi nuuni nuunta la goynteeda naxwu uktubaa qora waqtubuu qora waqtubii gabar yahay qor uktubaa labadiinnan qora waqtubuu raggiinnan badan qora waqtubii gabar yahay adugu qor diide uktubaa ficlu amrin mabniyun calaa xadfinnuun mabniyun calaa xadfinnuun waarifu taniyati faacil mabniyun calaa sukuunin fii maxalli rafc uktubuu waqtubuu alwaaw xarf cadfin uktubuu ficlu amrin mabniyun أمر مبني على حdف النون وواو الجماعة فاaعل مبني على سكون في محل رفع والألف فاaرقة بين واو المفرد وواو الجماعة واكتبي الواو حرف عطف اكتبي فعل أمر مبني على حdف النون وهي المؤنثة مخاطبة فاaعل مبني على سكون في محل رفع والفعل المضاaرع أمر waa noo dhamaaday qofka oqoo waayo tala ma hayo banaanku yaala amar warkiis waa adl waa cadl laakiin wax laga seexdaa ma fududa wax lagu dadaalo unbaa fudud casharka haddaad fududaysato waa ku fududaysana asago haddaad tiraa kana waa fududya xagga ii saar mar dib u fiiri doonaa intuu fudud yahaabaa la akriya cashar markuu kuu fudud yahay lagu celceliyaaba oo aad fahmaydo waalficilu ficilka almudaaric mudaarica calaamatu calaamadiisa an yakuuna fii awali awalkiisa waa inuu noqdo xarfun xarafkaasoo zaa'idun dheeraad ah xarafkaasoo min axrufin xarafyaal ka mid ah axruftaasoo yajmacuhaa min arbacati axrufin dhe xarafkoo zaa'idun zaa'ida xarafkoo min arbacati axrufin xarafyaalo afara ka mid ah yajmacuhaa xuruuftaas waxaa jamcinaa qowluka inaad tidhaa anaytu maqsuudkaygu waa haleela aw amase qowluka inaad tidhaahdo anaytu na'aytu waan fogaaday can shari shardigan ka fogaaday aw amase qowluka hadalkaaga oo aad tidhaahdo atayna dumarkii waa yimaadeen aw amase qowluka qowlkaaga aad tidhaa na'ti waa imaanayna wlficlu mudaaric waalficlu ficilka ficilka almudaaricu mudaarica ah calaamatu mudaarica calaamada lagu gartaa an yakuuna fii awali awalkiisa waa inuu ku sugnaado xarfun xaraf xarafkoo zaa'idun dheeraad ah xarafkoo min arbacati axrufin afar xaraf ka mid ah ficilka mudaarica calaamadda lagu gartaa waa in awalkiisa laga helo afar xaraf mid ka mid ah xaraf horta zaa'ida waa in laga helo xaraf zaa'ida oo aan maadigii ku jirin waa in laga helo waa zaa'id waxaa loola jeedaa maadigii kuma jirin ficilka waxaa asala maadiga maadigii kuma jirin mudaarica lagu kordhina xarafka zaa'idkaana mid kastama noqon karo xuruuftu waa badan tahay afar xaraf mid ka mida afarta xaraf waxaa lagu jamciyaa anaytu maqsuudii anaytu ey adragtu maqsuudii maqsuudkaygu waa gaaray ajrumi waa fahmay waa lagu jamci karaa kaasaa ugu fiican tafaa'ul fiicanaa ku jira samasaarsi samasaarsiyaa ku jira tafaa'ul wanaagsan samaan iyo wanaagaad sheeganayda ood saadyeeda saad fiicanaa ku jirta anaytu ey adragtu maqsuudii maqsuudkaygii waa haleelay hadda afartii xaraf wey hamso nuun ya ta ow qawluka qowlkaaga na'aytu cani shari na'aytu ey bacudtu cani shari shartiyan ka fogaad shar iyo balowaa ka fogaad aw qawluka inaad tidhaahdo atayna dumarki waa yimaadeen dumarkii waa yimaadeen waa isla afartii fiili ow amase qawluka na'ti waa imaanayna mar waxaa loo hormariyey hamsada anaytu mar waxaa loo hormariyey nuunta na'aytu mar waxaa loo hormariyey hamsadii laakiin awal nuuntaa ku xigtee taa lagu xijiyey atayna marna haddana nuuntii la hormariyey mkaase hamsadii lagu xijiyey na'ti mar walba isla afartii xaraf waxaa ugu feecanaa la yidhi anaytu liamrayni inayni laba arrimoodu ay ugu fiican yihin xagga macnaha tafaa'ulaa ku jira samaan iyo saad wanaagsanaa ku jirta samasaarsi ama saad wanaagsan aa ku jirta khayraad sheegana waxaa leedahay anaytu macnaheedu waxaa weeye adragtu maqsuudii aniga maqsuudkaygi dantaydu waa gaaray oo waa fahmi kitaabka xagga naxwadana faa'iido kalaa ku jirta oo waa maxay tartiibta sida xuruufta u kala horayda anaytu waxaa la idhahdaa kullu xarfin minhaa yufiidu dicfa maa qablahu xaraf kastoo afartaas xaraf ka mida kan ka horeeya intuu tusay laba jibaarkiisuu faa'iidayna u labanlaab mid walba kan ka horreeya keliya u labanlaab kullu xarfin minhaa yadullu amase yufiidu ضiعفa maa qablahu kulu xarفi minhaa ydulu ضiعفa maa qablahu ydulu yufiidu isu mid xaraf kastaa wuxuu tusaa kii ka horreeya laba jibaarkiisa hadda maxaa ugu horeeya anaytu hamsa ugu horayda hamsada xaraf kama horeeyo cadadka meesha ugu yar ka soo bilow marka hal a ah ugu yar macnaha hamsadu hal macnay tusee lilmutakalimi waxda ficilka marka faacilku uu yahay qof asagu hadlaya sawaaءn kaana mudakaran aw mu'anaan ama ha noqdo mudakr ama mucanaf qofka asagu hadlaya markuu faacilku yahay ficilkaas maxaa lagu bilowdaa hamsu aktubu aad leedahay adribu anaa garaaca aktubu anaa qoraa aqra'u anaa akhrina asmacu anaa dhegaysana atakalamu anaa hadla anaamu anaa sixaa aquumu anaa istaaga ajlisu anaa fadhiisana marka qofka faacilku markuu yahay kan hadlaya ficilkaas hemsa lagu bilowda hemsadu halkaas macnay tuustaa maxay tuustaa lilmutakalimi waxda sawaaun kaana mudakaran oo mu'anaf waxaa ku xiga nuunta nuuntu xarafkii ka horreeyey intuu tusay laba jibaarkiisay tuseen u laban laab hal macnuun tusay hemsadu soo maaha labay tuseen labay tuseen waxay tusaa nuuntu lilmutakalimi almucadimi nafsa qof hadlayoo naftiisa weynayna naquulu kada saasaan leennay isagaa isweynayna cidna lama joogto naquulu kada nafcalu kada naquumu ah, waa istaagaynaa u leey waana keligii isagaa isweynayna macnaha labaadna ow macahu hayru mutakalim lala joogo dad kale ataa la jooga dadkaanu afhayeen u yahay asaga iyo dadka kalu cabira mabda'oodii uu leeyahay naquulu kada saasaan leenahay naquulu marka nuuntii laba macnay tusee lilmutakalimi almucadimi nafsa ow macahu hayru mutakalim naftiisa weynaynaa amase mutakalim lala joogo labaad tusee marka labadooda waa isku mid waxaa leedahay naquumu waa istaagayna qof keligiisa leh haddii lala joogo afayeen uu yahay muxuu leeyahay naquumu waa istaagayna waa isku mid waayahay ya-daa ku xigta yaadaa ku xigta yaadu nuuntii intay tustay laba jibaarkeeday tuse nuuntu labay tusi soo maaha afaray tuse afaray tuse mufrad mudakar haa'ib ah nin keligiisoo maqan hadduu faacilku yahay markii faacilku yahay nin keligiisoo maqan ya la adeegsana waxaa leedahay zaydu ninkii zayd ahaa yaquumu istaaga zaydun yusaafiru ninkii zayd safra ya-aad ku bilaabay ficilka mudaaric zaydun ninkii wax kale kuma bilaaban kartid ma dhihi kartid zaydun usaafiru maba isqaba kartaa lagu leeyahy zaydu ninkii zayda yusaafiru yaquumu yaqdamu yanaamu ya lagu bilaabana lilghaa'ibi waxda ow lilghaa'ibayni muhanna mudakar aho gaa'ibah haddii faacilku yahay waxa ficilka samaynaa waa laba mudakarahoo maqan aacilka ficilka waxaa samaynaya waa laba ninoo maqan markaasna ya-a lagu bilowda ficilka waxaad leedahay alcamraani labadii camar yaxduraani waa imaanayaan yaxduraani waa imaanayaan yusaafiraani way safrayaan yatakalamaani way hadlayaan ya-aad ku bilaabane haddii faacilku yahay muana mudaker ah oo haa'ibayn ah jamac mudakara oo haa'iba markuu yahay faacilka ficilka samaynaa ya-a lagu bilaabanaa ficilka ficilka cidda samaynaya faacilku waa maxay waa jamac mudakara maxaad ku bilaabanay markaas ya waxaa leedahay azayduuna yusaafiruuna yadribuuna yaquumuuna yajlisuuna ya-ad ku bilaaban waxaad intaasna jamac mu'anas ah oo haa'ibaad jamac faacilku hadduu noqdo jamac mu'anaf ah haa'ibaadka waa jamac dumar ah oo maqan faacilku hadduu noqdo ya-a lagu bilaabana alhindaatu yaqumna alhindaatu yaqumna alhindaatu yusaafirna ficilka waxaa samaynaya hadday yihiin jamac mu'anaf ah haa'ibaadka ficilka maxaa lagu bilaabanaa ya ya-di meeqayd faa'iidayda marka afar mufrad mudakara qaa'ib muan mudakra haa'ibayn jamc mudakar ah haa'ibiin jamc mu'anas ah haa'ibaat afartaas haddii faacilku noqdo ficilka ya-a lagu bilaabana wax kale laguma bilaaban karo taad anaytu teedaa u dambayda kullu xarfin minhaa yadullu dicfa maa qabla xaraf kastaa xarafkii ka horrey intuu tusay laba jibaaru tusaa yaadu meeqay tustay afar taadu meeqay tusee sideed sideeday tusee sideeday tusee sideedda waxaa leedahay lix waa mukhaadab lix waa mukhaadab ya-du mogtaa haa'ibay wada tusay afartuba haa'ibay ah ya-da afartuba haa'ibay ah ya-da taada waxaa leedahay lix waa mukhaadab waxay tusay faacilku hadduu noqdo ficilka waxaa samaynaya waa mufrad mudakaro mukhaadab halin oo aad la hadlaydo aa ficilka samaynaa ta aad ku bilaabani anta taquum anta tadribu anta taktubu anta tasmacu mufrad mudakaroo mukhaadaba hadduu faacilku yahay ficilka ta'ad ku bilaabanay mufana mudakaroo mukhaadabayn ahna ta'ad ku bilaabanay antumaa taquumaani antumaa taktubaani antumaa tadribaani jamac mudakaroo mukhaadabiin rag badanood la hadlaydhaaf ficilka waxa samayna faacilka ficilka samaynaa waa rag badanood la hadlayda maxaa laaba taad ku laabana antum raggiinan badan taquumuuna antum taktubuuna antum taqra'uuna antum tajlisuuna saddexdaas raggii ka timi saddexdoo kale dumarkii ka keen faacilka ficilka samaynaa waa mufrada mucanafaa oo mukhaadabaa hal gabarood hadalka iyada u haydo ood la hadlaydo anti taad ku bilaabayna anti taquumiina anti tadribiina anti tasmaciina anti muano muanaf ah muqaadabatayn laba dumarahood la hadlaydo hadday faacilka yihiin ficilka waxaa samaynaa waa laba dumarahood hadalka iyaga u hayda waa waa muana muanaf muqaadabatayn waxaa leedahay antumaa taquumaani antumaa tadribaani antumaa taktubaani jamac muanaf ah oo mukhaadabaad jamac waa dumar badanoo jamac oo iyaga aad la hadlaydo ayaa faacil ah oo ficilka samayna ta ad ku bilaabane antunna taqumna ad leeda antum antunna taqumna ficilku mabniyu noqona mudaaric markaa mabni noqona nuunna soodi la xadisana fiiri antunna taqumna antunna tadribna antunna kada taqra'na meeqaan haynaa lix saddex mudakerka xaggiisa ka timid iyo saddex xagga muanafkaa timid lixdii mukhaadabka waa hayna laba qaa'ibaan ku darayna mufrada mu'anafaho qaa'iba muana mufrada muanafaat mufrada mu'anafa qaa'iba ta'a lagu bilowdaa ficilka faacilka samaynaa waa mufrada mu'anafa qaa'iba waa hal gabar oo maqan ayaa ficilka samaynaya oo faacil u ah markaas bilaabane ta waxaa leedahay hindun taquumu hindun tusaafir hindun tacdu taad ku bilaabaneed hindun tadribu hindun taquumu hindun taktubu hindun taqra'u gabadhii hindaad waa ayadaa laga hadla muana mu'anaf ah haa'ibaad ah ta'a lagu bilaabana faacilka ficilka samayna faacilku hadday yihiin laba dumar ah oo maqan ta'a lagu bilaabana muana mu'anaf haa'ibatay muana mu'anaf haa'ibatay maxaa lagu bilaabanaa ta alhindaani taquumaani alhindaani tajlisaani alhindaani taktubaani alhindaani taqra'aani ta aad ku bilaabana meeqaan hayna sideed sideed taas ma la fahmi soo ku soo celiya waa la fahmi soo maaha khalaas wej kalaan u dhigaa marka haddii la fahmo mase su'aalaan ba ka dhigaaba su'aalaan ka dhiga bal in la fahmayn kara su'aalaan ka dhiga hadeereen su'aala ka dhiga fiiri in la fahmin kalaan raba nin keligiisu asagu hadla oo ficilka samayna haye markii uu faacilka yahay ninka asagu hadla ama gabar keligeed hadle maxay leedahay haye haa ku dhawaaq ficilka xaa lagu bilaabanaa hamsaa lagu bilaabanaa maasha allah khayr allah ku siiyo ku dhawaaq miaali ficil hay ficilkii ku dhowaan ana aquumu ana aquumu aquumu haa waa hagaajiday allah ku hagaajiyey saxiix adiga may fahme haddii ficilka waxaa samaynaa faacilkaa ay yihiin laba nin oo ayagu hadlayaan musame muanas musame mudakara oo ayagu hadlayan mutakalima maxaa lagu bilaabana fiiriya arrintu baraarugay rabta caqligay rabtaa markaas maxaa lagu bilaabana ficilka faacilka samayna faacilku waa laba nin ayagu hadlayaan soo da maxaa lagu bilaabana laba ninu ayagu hadlayaan ah, ah, faacilkiya waa mutakalim ogow mutakalim aan weli taagan maxaa lagu bilaabana haa ayagaa naftooda ka hadla xarafkaa lagu bilaabana nuuntaa lagu bilaabana ha shakinin ha shakinin fulay guul ma keeno haa waxay leedahay naxnu naquumu ay leeyihin haye naxnu naquumu naxnu naquumu ay leeyihin jamac badanoo ragoo hadla jooji jamac badanoo raga oo mutakalima ayaga hadla maxaa lagu bilaabana ya naxnu waa ismi ficilkii ku dhawaaq nu ficilka maxaa lagu bilaabana muxuu yile nuuna lagu bilaabana maa tidhaahdaade waa hagaaji waa asiibto jamac ragga markay naxnu naktubu haye gabar keligeedoo hadlayda mutakalim bisaan ku jirna gabar keligeedoo hadlayda maxaa ficilka lagu bilaabana haa ayadaa hadlaysa mutakalima ya muxuu le waa seexad alif ma jira hamse dhe horta hamsa lagu bilaaba sax ku dhawaad anta a iyada hale mutakalim mhy haye hmsl ku dhawaaq hindun haddaad isim aahira ku dhawaaqdo qaa'ibaad aadayda aa'ib markaad ku dhawaaqdo maa tirahda ana aquum maa tirahda ana a laydha markaad adugu iska hadlayde haye aquum haye musana mu'anafa u fiirsada musana mu'anafa oo asagu hadlayo ha maxay leedi ya nuuna lagu bilaabana waxay leeyihiin naxnu naquumu jamac mu'anafo ayagu hadlayo nuuntii wey dafiri taasoo dhan ragan fahmin soo ma jeedo marka maxaa yaele nuuntii waxaa lagu yidhi sideedaba qofka keligiisu hadlaa iyo jamaca hadlaa waa nuun sidiisaba waxaan rabaa qofka keligiisu isweynayna iyo qofkii dad badan u hadlaa kulli waa nuun hamsadaa waxay keliya tahay qof keligiisoo hadlayo isweynayna waa hamsada inta kaloo mutakalima inta kaloo mutakalima waa wada nuunta ninkii keligiisa isweynayna muxuu leeyahay naquum labadani maxay leeyihiin naquum ah, naquum ay leeyihin soo ma jeedo raggii badnaa naquum dumarkii labada aha naquum jamicii dumarka naquum ninkii keligiisa oon isweynaynayn naquum aquum gabadhii waa ka gudmi faacilkii wuxuu noqday markaan faacilkii wuxuu noqday nin keligiisa lala hadlayaa faacila maxaa lagu bilaabana ya maaye ka qaado nin keligiis oo mukhaadaba lala hadlayo wey faacilku maxaa lagu bilaabana ta ku dhawaaq anta taquumu صaxiix haye faacilku waa muame mudakro lala hadla laba ninoo lala hadla maxaa lagu bilaabana ku dhawaaq maasha allah faacilkii waa jamac mudaker oo lala khidaabayo maxaa lagu bilaabana ku dhawaaq an antunna miyaa dhehe antum haye antum haye jamac waa jamac haye tadhabuuna a hagaajida ayr allah kas antum tadhabuuna haya wuxuu noqday faacilkii mufrade mu'anafa'a oo mukhaadaba maxaa lagu bilaabana taa ku dhawaaq anti anti mufrade mu'anafa'a mukhaadaba ah anti haye haye anti taquumiina ya muanas mukhaadabaa luntay anti taquumiina saxiix haye musanna muka oo mu'anasa laba dumar oo hadalka markaas iyaga loo hayo a faacilkiiya maxaa leeda maxaa lagu bilaabana taa lagu bilaab ku dhowaa antumaa yaa hindaani taquumaani saxiix waaya jamac jamac mu'anasa faacila oo mukhaadaba mukhaadabaad oo lala hadlayo maxaa laabana ku dhawaaq antunna taqumna صaxiix waa ka gudubnay khiaab haa'ibaan gelnay mufrad mudakaroo haa'ibah weeye faacilka ficilka samaynaa maxaa lagu bilaabanaa mufrad mudakar oo haa'iba hal ninoo maqan ah faacila maxaa ficilkaas lagu bilaabanaa ma haydin haye ya waa runta haye ku dhawaaq miaali nin keligiisoo maqan a faacila zaydun zaydun kor u dhawaaq zaydun yusaafiru ha zaydun sax zaydun yusaafiru haye waa kugu timi kaas waa lagaa cafiyey haye haddana tii labaad ma haydaa muhanna mudakar oo qaa'id ah laba ninoo maqan aa ah faacilkiiya ficilka maxaa lagu bilaabana maasha allah yaa lagu bilaabana haya miaali lama cabsado miaali waa meeshii waxbarashada hadu cabsane dad aqoon weyda waa laguu sheegay kor u dhawaaq ani ma maqli ma sheegay ma sheegin haye maxaa lagu bilaabanaa ya miaali azaydani yaxduraani maasha azaydani yaxduraani صaxiix صaxiix صaxiix laabkan waa lagu jira lagu jira xagga u soo bax <laughs> jawaab jawaaba lagaa rabaa rag badanaa faacilkiiya jamc mudakaroo haa'ibiin ah faacilkiiya faacilkii waa rag badanoo maqan maxaa lagu bilaabana ficilka maasha allah yaa lagu bilaabana miaali miaali waa fiican tahay haye yaa ku xiga laabka waa lagu jiraa weli haye yaa ku xiga haye miaali hadde yaryarkaas waa ilama sacatinmiyaade waa kaa rabaa o ardayata adiga yaryar matiid ardayat haye miaalkiaan kaa rabaa laba ninoo maqan ah faacilkii jamac jamac ragaho maqan rag jamacoo maqan maxaa ficilkaas ugu bilaabana ye miaali ma hayo ma hayo haye ka nasi haye miaali azayduna yaqra'uuna صaxiix soo gudbi haye mufrada mu'anafaho qaa'ibaa hal gabaroo maqana faacila maxaa ficilkaas lagu bilaabana mayo adiga ma un ka nas arday kaa sheego hal gabaroo maqan ayaa faacilka ficilka samaynaaya ah maxaan leenaha marka maxaa lagu bilaabana ficilkaas hayri hamsa ardaygaan gadaal u ka yimi ma nala joogin waa fahmi lah haye khayr alla kut waa fahmi insha allah haye maxaa lagu bilaabana mufrida mu'anasaa u qaa'idaa maxaa lagu bilaabana adi waa ila joogta kaa yeelima kaa raba haye ka nasi taa lagu bilaabana ha inaan la fahmi fiida taa lagu bilaabana markii la dhahay waa la fahmi ma aanan fahmina tirahda umu gacanta taagta dadka ugu qaylo darsane ha qofkaan fahmin ha yidhahda ma fahmin anaa ugu celina haye ta'a lagu bilaabana ku dhawaaq misaalki hindun taquumun khayr allah ku sii haye musanna mu'anaf ah oo haa'ibaad telin ah haddii faacilku yahay maxaa lagu bilaabana ficilkaas ta'a lagu bilaabana misaali alhindaani taquumaani alhindaani taquumaani ta lagu bilaabana hal miaalaaba haray haye jamac mu'anas oo qaa'ibaad ah markuu faacilku yahay maxaa ficilka lagu bilaabana ya lagu bilaabana miaali ku dhawaaq waa fiican tahay hunna miyaqumna jazaaka allahu khayr alla yubaarik fiikum alla yubaarik fiikum waaya waa la hagaajiyey laakiin waxaan is leeyahay miyay qasantay dib miyaan ugu celshaa hal mar aan ku celiy malaha inay qasantaa dhici kartee in imtixaankii wax badan uu sii fogay haddana anaytu waxaan nidhi kullu xarfin minhaa yadullu dicfa maa qablahu markaa si surcahan dulmara aad u fiirso hamsadaa ugu horayda hamse cadad ka horreeya ma jiro hal macnay faa'idada cadadka ugu yar hal macnay tustaa waa maxay lilmutakalimi waxda qof asagu naftiisa ka hadla markuu yahay ficilka faacilka samayna marka uu yahay qofka asagu hadla sawaaun kaana mudakaran oo mu'anafan ficilkaas hamsa lagu bilaabana waxaa leedahay ana aquumu aquumu aqra'u halkaas macnay tusay hamsadu nuuna ku xigta nuuntu kullu xarfin minha yadullu dicfa maa qablahu xarafkii ka horreeyey intuu tusay laba jibaaru tusaa xaraf walbaaba nuuntu hamsada macnaheedii aad laba jibaaree hamsadu halay tusaye nuuntu labay tusee labadaas waxay tahay mutakalim mucadim nafsahu lilmutakalimi almucadimi nafsahu qof hadlayo isagu isweynaysiinayo ama mudakaraad ama muanaf nuuna lagu bilo waa faacilkaas markuu aacil markuu faacilku yahay lilmutakalimi almucadimi nafsahu markuu faacil yahay ficilka nuuna lagu bilaabana waxaa leedahay naxnu naquum qofkaas mudakara noqon kara muanaf noqon macnaha labaad lilmutakalimi wa macahu hayru faacilku wuxuu yahay qof hadlaayo lala joogo fiiri marka halkaas qof hadlaayo oo lala joogo dii la qof hadlaa hal qofaa la jooga qof hadlaa labaa la joogta qof hadlaa jamca la joogo waa isku mid qof hadlaayo lala joogo o dhan waa isku mid mudakar iyo muanasna waa isku marka hadday hal gabar hadlaydo gabar kale la joogto haddii hal nin hadlayo nin kale la joogo hadday nin hadlayo rag badan la joogaan hadday gabar hadlaydo dumar badan la joogo isku mid wey qofka hadlaya haddii jamc la joogo oy hadlayaan waxay leeyihin naxnu naquum nuuna lagu bilaabana marka nuuntii laba macnay tusta qof keligiisoon lala joogin laakiin isweynaysiina iyo mid lala joogo cidda la joogta cadadkeeda wax roob ha noqdo nuuna lagu bilaabana labadaas waxaa ku xiga ya ya afar macnay tusaysa nuuntii laba jibaarkeeda mufrad mudakaroo haa'ib hadduu faacil ku yahay nin keligiisoo maqaana ficilka faacil u ah ya lagu bilaabana zaydun yaquumu musane mudakaroo gaa'ibayn laba ninoo maqan hadday faacilka yihiin azaydaani yaquumaani jamac mudakara oo qaa'ibiin rag badanoo maqan faacilku markuu yahay ya lagu bilaabana azayduuna yaquumuuna jamac mu'anaoo qaa'ibeeda hadduu faacilku yahay ya lagu bilaabana alhindaatu yaqumna taada sideeday tuse yadii laba jibaarkeed sideeday tuse lix waa mukhaadab mufrad mudakaraho lala hadla markuu faacilku yahay mufrad mudakar mukhaadaba anta taquumu taa lagu bilaabana muana mudakr mukhadabayn laba ninoo lala hadlaayo faacilkii ah oo ficilka samayna taa lagu bilaabana antuma taquumaani jamac mudakr oo mukhaadabiin hadduu faacilku yahay rag badan oo lala hadlaa taa lagu bilaabana antum taquumuuna mufrada hadda mucanafkii aad xaggiisa mufrada mucanafa mukhaadabaad hal gabaroo lala hadla hadduu faacilku yahay taa lagu bilaabana anti taquumiina muana mucanaf mukhaadabatayn laba gabdhood baa lala hadlada faacilku yihiin taa lagu bilaabana antumaa taquumaan adlaad jamac mu'anafa mukhaadabaad ah hadduu faacilku yahay taa lagu bilaabana antunna taqumna haddii mufrado mu'anafaaho qaa'ibaa gabar keligeedaho maqan haddii faacilku uu yahay taa lagu bilaabana hindun taquum musanna mu'anafoo aaibay haa'ibatayn ah haddii faacilku yahay laba gabdhoodoo maqanna ka soconayna shiiku wuxuu ku yidhi fiiri hadda falhamsatu hamsadu lilmutakalimi qof hadlaaya u sugnaatay markii faacilku yahay qofka asagu hadlaa mudakaran mudakar kaana ahaye aw mu'anafan ahaye naxwu afhamu anugu waa fahmaa mas'alada khalaas nuuntu halka hamsadu halkaas macnay tusay hamsadu halkaas macnay tusay wa nuunu nuuntu lilmutakalimi u sugnaatay qof asagu hadla alladii qofkaasoo yucadimu weynaynaa nafsahu nafsadiisa ow amase lilmutakalimi qof hadlaa alladii qofkaasoo yakuunu macahu uu la jiro hayruhu isaga kayrkiis kayrkaas wuxuu noqon karaa hal qof waxa la jira waxay noqon karaan ka badan ah, mutakalim lala joogo iyo mutakalim isweynayna ah, labadaas mid noqon kara nanu naxwu wuxuu leeyahay naxnu nafhamu a meeshaas laga raba نفهم oo saaa la rabaa naحnu nafhamu iil nafhamu waa fahmayna nin keligiis isweynayna le nafhamu gabar keligeeda isweyna nafhamu hadday laba nin yihiin nafhamu hadday rag badan yihiin nafhamu hadday laba gabdhood yihiin nafhamu hadday dumar badan yihiinna nafhamu qof hadlaayo lala jooga nafhamu nuunu isku bilaaba walyaawyaadu lilqaybi usugnaatay qaa'ib saddex suuraa ka timid agga mudaker ninkeligiisoo maqan laba ragoo maqan jamac badanoo ragoo maqan dumarkana hal miaala ka yimid dumar badanoo maqan afartaas wey qaa'ibka yada hal miaalu kaa keen wuxuu kaaga miaalay mufrad mudakaro qaaiba naxwu yaquumu zayd waa istaaga wa taawtaadu lilmukhaaabi u sugnaata mukhaadab marka meeqaa ka imaanay lix saddex mudaker ka imaane iyo saddex mucanaf ka imaane awilqaa'ibati haa'ibadana mufrada mucanafaho qaa'ibaah iyo muana mucanaf ah oo qaa'ibatayn naxw anta adiga niyahu tafhamu waa fahmaya yaa muxamadu muxamadow waajibaka waajibkaaga waa fahmaya raabtiisa waa laydinka an xarf waxaad tidhahdaa an damiiru rafcin munfasilun mubtadon mabniyun cala sukuuni fii maxali rafcin wataau xarfu khidaami mabniyun cala fatxi laa maxala la min alicraab tafhamu ficlu mudaaric marfuuqun litajarudi min annaas waljaasim wa calaamatu rafci damatu daahiratu fii وفاaciل ضمير مستطر وجوبا تقدير أnت يا xرف النداء mاnاaب أdعو مبني على السكون لا محل من الإعراب محمد مفرد waaa leedahay محمد مناadى مفرد علم مبني على الضم في محل نصب وجuملة النداء لا محل لha من الإعراب لأنها معترضة بين الفعل ومفعuuلihi واaجiبa مفعuل bه تفهم mansuub calaamatu naصbi fatxatu daahiratu fi akhiri waajiba mudaafhaa mudaaf ilay mabniin calaa sukuuni fi maxali jari waljumlatu min alficli oo ah tafhamu waajibaka meel kalan aad waajibaka waajiba mudaaf alkaaf mudaaf ilay mabniin cala alfatxi fi maxali jari waljumlatu min alficli oo tafhamu ah wlfaacil oo anta ah wlmafcuuli oo waajiba ah fii maxali rafcin khabariy mubtade jumladaasu khabaray noqotay anta a mubtadaheed waa khabarkii jumlo khabar noqotay maxalka waa laga rafciya maalka raabay ku leeda raabidkiina waa faacilu tafahum wاljumlaةu min almubtada'i wa khabarihi fii maxali jari biidaafati naxwi ilayha waa naxwu tafhamu zaynabu zaynabo gabadha la yidhaah way fahmaydaa waajibaha haddiiba ism daahira la miaaliyo waa aa'ib gabarh keligeedoo maqana lagu miaalina markaasaa lagu leeyahay tafhamu zaynabu gabadhii zaynaba ahedoo maqneed waa ay fahmayeen waajibaha waajibkeeda tfhamu ficl mudaarc marfuucu litajarudi min annaasib wاljaazim calaamatu rafci damatu daahiraة fi akhirih zaynadu faacilu tfhamu marfuucu wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi akhirih waajiba mafcuul bihi mansuubu calaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akhirih waajiba mudaaf haa mudaaf ilay mabniin cala sukuni fi maxali jarin fain lam takun haddaysan ahayn haadihi اxuruufu marka fiiriya xuruuftan aa la rabaa mudaarica in lagu bilowdo xaraf kasta marka uu mudaarica calaamad u noqonaa xaraf kastaba macnihii aan sheegnay waa inuu tuso daad aragto xuruuftanoo lagu siyaadiyey ficilkii laakiin macnihii aan sheegnay aan tusayn mudaaric maaha ficilkaas maahan mudaaric xuruuftan waxay mudaarica calaamad u tahay marka ay tusto macaanidii aan sheegnay markaasay mudaarica calaamadu tu haddii ficilka lagu siyaadiyo maadiga xuruuftan laakiin aysan tusayn macnihii aan sheegnay ma ahan markaas mudaaric ee waa maadi xaraf la iskaga siyaadiyey xuruuftan zawaa'id maxaa loo leeyahay maadiga asalkiisa kuma jirin hadda fiiri daraba hamse miyaa ku jirta awelka markaad mudaaric ka dhigayda hamsadaasaad ku soo siyaadee adribu darabaa ku soo siyaadi nuun nadribu darabaa ku soo siyaadiya yadribu darabaa ta ku siyaadi tadribu xuruuftaa marka waa ziyaado ah. wuxuu ku yidhi fain lam takun haddaysan ahayn haadihi lxuruufu xuruuftan zaa'idatan mid ziyaada haddaysan xuruuftaanu ziyaado ahayn bal iskabadeeya kaanad waxay ka mid ahaatay min asli اlficli ficilka maadiga asalkiisay ka mid tahay maadigayba ku jirta naxwu akala waxbuu cunay waa maadi naqala alaabtiibuu xagga ka soo raray tafala candhuufuu tufay yanacafa timaaru mirihiyaa bislaaday hadda markaa waxaad leedahay fiiri hadda akala ficilka waxaa u horreeya hamso laakiin mudaaric maahana waa maadi maxaa yeele ficilka asalkiisayba ka mid hamsadaan akala waa cunay waa maadi hamsadaan siyada maaha waa asal maadigay ku jirta asal wa naqala wuu raray naqalalmataaca alaabtiiyuu raray hadda ficilkaas nuuna ku jirta laakiin nuun tusiyada maaha ficilka asalkiisay ka mid tahay tafala candhuufu tuf tafala hadda ficilka maxaa u horayda ta laakiin siyado maaha ficilka asalkiisay ka mid tahay waa yanaca yanaca himaaru mirihiyaa bislaaday ya-a e, ficilka u horayda laakiin ya-du asalka ficilkay ka mid tahay markaasoo kaleeta mudaaric calaamad umaaha waay ow amase alxarfu xarafkii ow amase kaana alxarfu xarafku zaa'idan hadduu ahaado laakinow xarafku laysa lidalaalati tusid uma sugnaan calalmacnaa macnihii u tusa alladii macnihii dakarnaahu aan soo sheegnay waxaa kaloo dhici karta xarafku ziyaado waa yahay laakiin macaanidii aan soo sheegnay tusi ma naxwu akrama qof kaluu karaameeyey ficilka asalkiisu wuxuu ahaa hamsadu kuma jirin karuma isagaa deeqsi noqday fiiri karuma ra'du waa gudneen faculo wey karuma asagaa deeqsi noqday ama karuma isagaa karaamo lahaado qof karaama lahu noqday karuma hamsaa lagu daray akrama dadkii kaluu karaameeyey akrama dadkii kaluu karaameeyey waa maadi xarafkan hamsadu waa siyaado laakiin qof hadlaayo tusi me qof hadlaayo ma tusaydo maahan anaa karaameeyey waxaa leedaha akrama zaydun camran ad leeda akrama zaydun zayda karamey camran mutakalim tusime ah. marka taasoo kale mudaaric tusime wa taqadama taqadama alamru arrinkaasu waa horreeyey taqadama darsu darsigii waa kaa hormaray taqadama hadda ta'aa ku jirta waana siyaado ficilku qadimuu ahaa asalkiisu ta'aa lagu daray laakiin ta'du tusime sideeddii macno mid ka mida sideeddii mid ka mida ma tusayo markaas wuxuu ku yidhi ow kaana alxarfu xarafku hadduu ahaado zaa'idan mid ziyaadaa laakinahu xarafku laysa lidalaalati tusid uma sugnaanin calalmacnaa macnihii uu tuso aladii macnihii dakarnahu aan soo sheegnay naxwu akrama waa karamay wataqadama waa hormaray kaana alficlu ficilku maadiyanu markaas noqonaa laa mudaarican mudaaric noqon ma xuruuftan markay ku jirto ficilka maadiga asalkiisa oy asalka ka mid tahay iyo markaysan asalka ka mid ahayn laakiin macaanidii xuruufulanaytaha aysan tusayn labadaas goor xuruuftaanu maadiyay ku jirtaa mudaaric kuma jirto mudaaric ku tusi ma markay ku jirto waxay ku tuseen macaanidii laguu soo sheegay laakiin waxaa dhici karta ficilka asalkiisayba ku jirta kaas waa maadi marna ficilka asalkiisa kuma jirta siyaado waa ku tahay laakiin macaanidii lasoo sheegay tusimeen markaasna waa maadi marka laba gooray maadiga ku jirta xuruuftaanu wa xukmu lficli ficilka xukunkiisa ficilka almudaarici mudaarica ah annahu ficilka mudaarica mucrabun waa mid la exraabay ogow xukunkii ficilka mudaarica lagu sheega wa xukmu lficli ficilka xukunkiisa ficilka almudaaric mudaarica ah annahu ficilka mudaarica mucrabun waa mid la exraabo maa muddo ayaa la exraabaa lam tatasil aysan la xiriirsan bihi ficilka mudaarica nuunu tawkiidi adkaynta nuunteedii weligiis waa mucrab mabni ma ahan ilaa laba gooru mabni noqdaa waa labadee eh, nuunu tawkiid hadday la xidhiirsato ama markaas nuuntu ahto haqiila ama khafiifa noqdo markaad fatxa lagu bineeyo marka kaluu mabniga yahay nuununiswa markay la xidhiirsato waa mabni sukuunaana lagu bineeya wa xumu ficli ficilka xukunkiisa ficilka almudaarici mudaarica ah annahu ficilka mudaarica mucrabun waa mid la exraabo maa muddaa la exraabaa lam tatasil bihi aysan la xidhiirsan nuunu tawkiidda adkaynta nuunteedii aqiilatan mid culus kaanad ahaataye nuuntu ow khafiifatan ama mid fudud ahaataye maa muddo ayuu yahay mucrab lam tatasil bihi ficilka mudaarica aysan la xidhiidhsan nuunu tawkiidda adkaynta nuunteedii haqiilatan mid culus kaanad ahaataye ow khafiifatan ama mid fudud ahaataye kala qaad male ow nuunu niswati aysan la xidhiidhsan waa inta uu mucrab yahay waa intaa nuunu niswa la xidhiidhsatan hadday la xidhiidhsato mabniyu noqona fain itasalad hadday la xidhiidhsato bihi ficilka mudaarica nuunu tawkiidda adkaynta nuunteedii buniya waa la binaynaa macahaa buniya huwa ficilka la binayna mudaarica buniya waa la binaynaa huwa ficilka mudaarica macahaa maca nuuni nuunta la jirkeeda cala alfatxi fatxaa lagu binaynaa wadaalika mihaalki naxwi qowlihi tacaala wey waa ilaahay qowlkiisa oo kale layuskananna waa la xabisaho la xabisaho la nabi yuusuf walaa yakuunan wuxuuna ka mid noqona min asaaqiliina kuwa ihaanaysan oo la daciifsado oo la ihaanaysto maxalushaahidku waxa weeye yuskanana hadda waa la binay nuunu tawkiid faqiilaha la xiriirsatay nuunta yusjana labada nuun nuunta horayda nuuntaasaa ficilkii ku egyi fadxaa la saaray fadxadaas waa fadxatulbinaa maxaa yeelay nuunu tawkiidaa la xidhiirsatay faqiilaa walaa yakuunan waa mabni isaguna maxaa nuuru tawkiid khafiifaha la xiriirsatay horaan u soo maray icraabtoodana horaan loo soo icraabay soo maa waa lagaa rabaa hadda waa in intasalad hadday la xiriirsato bii ficilka mudaarica nuunu niswa buniya huwa ficilka waa la binaynaa ma aha nuun niswa la jirkeeda cala sukuniya lagu binaynaa naxwu qowlihi tacaala wadaalika mihaalkii naxwu qowli waa ilaahi qowlkiisa oo kale tacala ilaa waa sarreeyaa walwaalidaatu dumarkii wax dhaleen yurdicna ha nuujiyeen awlaadahunna carruurtay dhaleen yurdicna waa ficil mudaarica sukuuna lagu berayna maxayna nuunus waa la xahiirsaday horaan u soo marnay waa lagaa rabaa ixraabtiisa hora loo soo iraab sooma waa lagaa rabaa hadda waidaa kaana hadduu ahaado huwa ficilka mudaarica mucraban mid la icraabaa fa huwa mudaarica marfuucu waa mid la goday maa muddaa la godaa lam yadkul uusan gelin calayhi ficilka mudaarica naasibun caamil nasbiya ow jaasimun caamil jasmiya naxwu yafhamu muxamadun muxamed waa fahma waa laga raba craabkeeda fayafhamu isagaaba noo craabo fayfhamu ficlu mudaaric marfuucu litajarudi min anaasib wاljaazimi wacalaamatu rafci adamatu daahiratu wa muxamadu faacilu marfuucu bidamati daahira fain dakala hadduu galo calayhi ficilka mudaarica naasibun caamil kordhiga nasabo caamilkaas waa kordhiga naxwu lan yakhiiba ma hoogayo mujtahidun ardayga dadaala lan xarfu nafyin isaga raaba fa lan xarfu nafyin waa nasbin waistiqbaalin yakhiiba ficlun mudaaricun mansuubun bilan wa calaamatu nasbi alfatxatu daahira wa mujtahidun faacilun marfuucun wa calaamatu rafci addamatu daahira wain dakala hadduu galo calayh ficilkii mudaarica ahaa jaazimun caamil jasmiya jasamahu waa jasmina waa reeba naxwu lam yajzac ma argagixin ibraahiimu ibraahim isagaa ku icraaba falam xarfu nafyin wa jasmin wa qalbin yejzac ficlun mudaaricun majzuumun bilam wa calaamatu jasmi assukuunu wa ibraahiimu faacilun marfuuc wa calaamatu rafci adamatu daahira as'ila waa adiga iyo berri wallah subxana wa tacala aclam sal allahu calaa nabiyina maxamed in sha allah